رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi istilaami alxajar اlaswad wa taqbiilihi wama yuqaalu xiinaidin wuxuu baabu yahay wixii ku yimid fi istilaami alxajari dhagixii masixiddiisa alswadi ee madoobaa wa taqbiilihi iyo dhunkashadiisa iyo wamaa yuqaalu wax la dhahayo xiina idin markaa wixii la akhrin lahaa istilaamka waxaa laga wadaa bimacnaa gacanmarinta la yidhaahdaa in gacanta la mariyo oo lagu masaxo la taabsiiyo dhagaxa madow taabashadiisa ama gacan marintiisa iyo dhunkashadiisa iyo maxaa la dhahaya tafsiil axaadiistaa gelin doonta laakiin tarjamada iyo axaadiistu waxay ka hadlayso axaadiistaa ka guda ballaadhano xaalado iyo suwar kala gedisan bay u samaynaysa can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi ya'tii waxaa imaanaya haada alxajaru dhagaxanaa imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada lahu isagoo ay u sugnaadeen caynaani laba indhood labadaa indhoodoo yubsiru uu wax ku arkaayo bihimaa iyaga iyo wa lisaanun carab oo yantiqu uu ku hadlayo bihi isaga yashhadu wuxuu u markhaati furayaa ama yashhadu xaaluu u markhaati furayo liman ciddii istalamahu gacanta marisay bixaqin xaqna ku gacan marisay ayib xaqintaa waxaa laga wadaa bimacnaa dariiq saxa iyo biduuni riyaa isagoo istustus iyo ismaqashiinayna ka ahayn dariiq saxsan gacanta ku mariyo ku taabta oo waxaa wariyey axmed wabnu maajah watirmidi tirmidi markuu xadiiska wariyay kadib wuu taxsiiniyey waxaa kaloo saxiixinaya ibnu xibbaan xaakim iyo dahabi sheekh albani iyo sidoo kale sheekh shucayb alarnaawut xadiidku marka waa sugan yahay wuxuuna eh, hadda u deliishanayaa yashhadu liman istalamahu marka istilaamu alxajar alaswad waay eh, muxuu ahaaye halkaasuu ka deliishanaya xadiidkuse wuxuu ku tusayaa oo sidoo kale loo deliishadaa oo axaadiista ku soo aroortay fadliga uu leeyahay taabashada ama gacan marinta dhagaxa madow oo inuu eh, u markhaati furi doono dadka taabanaya ee masaxaya ayuu ku tusaya maalinta qiyaamada inuu markhaati furay wa can cumara radi allahu tacaala canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa cumar yuqabilu mid dhunkada alxajara dhagaxuu dhunkan jiray wa yaquulu wuxuuna dhihi jiray innii anugu la aclamu waxaan ogahay annaka adigu xajarun inaad dhagax tahay oo laa taduru aan wax dhibaynin walaa tanfac laa taduru wax dhibi maysid waxba ma dhibi kartid laa taduru dhibi maysid oo wax dhibaataa lihid waxaad dhibi karta ma jirto walaa tanfacu mana anfacaysa yani adiga laf ahaantaada dhib iyo dheef ma haysid waay walowlaa annii ra'aytu rasuulalahi sal alay waslam haddayna jiri lahayn annii anugu ra'aytu inaan arkay rasuulalahi sal alay wasalam oo yuqabiluka ku dhunkanayana ma qabaltuka kuma dhunkadeen haddaana nebi maxamed ku dayanaynin sal alay wasalam oo isagoo ku dhunkanaya aanan arki lahaynna kumaba dhunkadeenba bannaankan kaan badhi lahaa waay ayb rawaw ljamacatu warisay ayb wuxuu tilmaamayaa marka hadda meesha laga deliishanayo annahu kaana yuqabbilu alxajara alaswad uu dhunkan jiray wuxuuna sheegay inuu nabigu dhunkan jiray sal lla alay waslam marka taasina waa waa dhunkashadii waa ta waa istilaamka waa gacan marinta iyo gacantoo lagu taabto kanna wuxuu tilmaamayaa in la dhunkanayo isaga laftiisa dhagaxa laftiisaba la dhunkanayo ayb waa hadday suurowdo waay xadiidka waxaa kale uu faa'iidaynaya oo ku tusaya macnaha qiimaha badan iyo iimaanka iyo tawxiidka qaaliga ah ee nebi moxamed sal alla alay wasalam uu saxaabadiisa ku tarbiyeeyey dabcan qur-aankaa asalwa laakiin nebiguna sal alla alay wasalam noloshiisii aad buu masaladaa xoogga u saaray xataa xiliyadii ugu dambeeyey ee noloshiisa ugu dambeysa xataa waa ka dardaarmay oo ah in la ilaaliyo ummadda towxiidkeeda wax kastoo dhaawici kara towxiidkana in laga ilaaliyo oo shirkiyaadka iyo makhluuqaadka kale in wax la moodo oo waxaynan awoodi karin laga raadsado taas buu aada uga ilaaliya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhagaxa madow waa dhulka korkiisa waxyaalaha yaalla waxa ugu fadli badan buu ka mid yahy xadiid culimmada qaarkood ay sugayaan baana waxaa ku sugan inuu asalkiisaba jannada laga keenay isagoo sidaasa ah haddana cumar wuxuu leeyahay dhibna ma haysid dheefna ma haysid waxaanu kuu dhunkanaynaa waa uu nebi maxamed baan ku dayanaynaa laakiin maaha inaan laf ahaantaada dhib dhibkaaga dhibkaaga ka baqayno ama dheefaad noo haysa inaadna siinaysa maaha waa un dhagaxun baa tahay sidaada kale dhagaxun baa tahay buu leey waana sida caqiidada saxdaa ah haddii dhagax sidaas uu yahay marka wixii dhagax madow ka soo harayoo dhulka korkiisa yaallaayay waa ka sii xag jiraa marka walaa qabri walaa geed walaa muxuu ahay wax dhib iyo dheef hayaayo ma jiro ilaahay gacantiisay ku jiraan wax walba isagaana laga raadsadaa wixii wanaaga wixii dhibana isagaa lagaga cararaa ama makhluuqaadkan kale waxba ma hayaan xataa hadday fadli gooniya leeyihiin fadli buu leeyahay macnaheedu maaha waxbaa gacantiisa ku jira fadli buu leeyahay macnaheedu maaha waxbaa gacantiisa ku jira oo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo khalqiga ugu fadli badnaa baa wuxuu lahaa carab iyo quraysh intuu isugu yeedhay oo gabadhiisa u yeedhay oo qaraabadiisa u yeedhay uu ku yidhi waxaan idin heli kara ma jiree naftiinna naarka badbaadiya oo faadumoy intaan noolahay xoolahaaga i weydiiso laakiin anugu waxba ilaahay agtiisa kaagama qaban karee naftaada naarka badbaadiya marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh mabda'aasi waa mabda'ii saxaabada iyo ummaddu soo kala gaadhay wey laakiin in qubuur iyo xabaale iyo meyd dhintay iyo geede iyo ilaa xad la gaadho la yidhaahdo yacni wax kastood ictiqaadisaba waa ku anfacaya aduu iska ictiqaadi un dhagaxan meesha yaalla hadaas tiraa waxba ku taraya oo caqiidadaasi ku gasho nafciga ood uun ka heli ilaa heerkaasa la marka waa diiniximo meesha ugu dambaysa wa dhib dheef ima haysid waa waxaa ku soo arooray xaakim agtiisa oo xaakim wariyey cumar markuu hadalkaa yidhi inuu caliy bni abi aalib warkiisa ictiraaday oo uu yidhi bal yaduru wayanfac aa ah, dhagaxa madowey cumarow dhib iyo dheef ma hayaa tidhiye laakiin dhibna wuu hayaa dheefna waa hayaa wuu dhibi wuuna anfici wuxuu keenay marka xadiis ya'ti yowma alqiyaamati bilisaanin daliq dhagaxa madow wuu imaan doonaa maalinta qiyaamada carab buu la imaan doonaa yacni uu dadka u markhaati kacayo xadiiskaasuu keenay arrintaa ku saabsan cali bni abi taalib inuu hadalka cumar buriyey oo xadiiskaa ku buriyey wax jira maaha sanad daciifay ku soo aroortay oo nin la yidhahda waxaa ku jira abu haaruun alcabdi oo saaqit ah sida uu dahabi leeyahay bimacnaa waa daciif jiddan waxaan u baraarujinayaa dadka qaarkood baan kala saari karin maxaa sugan iyo maxaa sugnayn marka warka aan waxba ka jirinoo cali ka sugnayn baa laga yaabaa intay qaataan inay yidhaahdaan hade cali baaba sugayba inuu dhib iyo dheef leeyay wax jirana maaha wax sugan maaha ayb a'immada xadiisku way burinayaan wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma waa su'ila isagoo la weydiiyey an istilaami alxajari dhagaxa istilaamidiisa iyo marintiisa ayaa faqaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay waslam oo yastalimuhu gacanta marinaya wa yuqabiluhu oo dhunkanaya rawahu lbukhaari baa weriye wacan naafici waxaa laga warin qaala wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay ibna cumara ayaan arkay radi allahu tacaala canhumaa yastalimu isagoo gacan marinaya alxajara dhagaxa biyadihi yastalimu isagoo ku salaamaya yastalimu asagoo ku taabanaya alxajara dhagaxa biyadihi gacantiisa uma kadibna qabala wuxuu dhunkaday yadahu gacantiisa wa qaala wuxuuna yidhi maa taraktuhu kama tegin arrinkaa isaga mundu ra'aytu rasuulalahi sal lay slam intii aan arkay rasuulka oo yafcaluhu samaynay laga soo bilaabo markaan nebigoo samaynaya arkay ilaa hadda weligay kama tegin buur muttafaqun calayh yani waxay tilmaamaysaa waa dhowr oo inaad dhagaxa laftiisa dhunkato kow hadday ku suroobi weydo in aad eh, gacanta mariso oo gacanta ku taabato kadibna aad gacantii dhunkato hadday kuu suroobi weydo waa inoo imaan doontaaye eh? ul iyo wax dheer oo kale intaad ku taabato inaad shayga laftiisii dhunkato hadday kuu suroobi weydo marka waa u tegi doonnaaye eh? bannaankaad ka maraysaa kadibna gacanta aad u taagaysa allahu akbar baad leedahay gacantaa aad taagtay ma dhunkanaysa wax la dhunkanayo ama waa dhagaxa laftiisa ama waa wax dhagaxa taabtay oo ama gacantaada ama ul aad wadataa wixii aad ku taabato dhagaxa isaga waad dhunkan kartaa laakiin haddaadan dhagaxiiba taabanin oo kuu suroweydo gacanta aad taagtaydu martay gacantaasi dhunkasho male marka maba aadan ku taabanina maxaa dunkane ayb sidaasuu marka tilmaamaya yani waxa weeye nebigu sal aley wasalam muxuu ahay gacantuu ku taabtay kadibna gacantiibuu dhunkaday ayb waxaa iyadana soo aroortay dhagaxa madow in lagu sujuudaba laftiisa ooba ka sixeel dheerba dhunkashadii taa iyadaa xadiid bay ku soo aroortay sixadiisa laysku khilaafsan yahay iyo sugnaantiisa laakiin sheekh albaani wuxuu leeyahy xadiidku waa sugan yahay waxaa kaloo laga wariyaa cabdillaahi bnu cabbaas iyo cumar bnu khadaab inay samayn jireen sidaana waxaa qaba dhagaxa madow in lagu sujuudi oo korkiisa lagu sujuudayo alimaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo ibnulmundir iyo kayrkood baa qaba aahaartaasi ibnu cabbaas iyo cumar iyo xadiidkaas sixadiisa laysku haysto ayay u deliishanayaan marka waxay leen waa mashruuc oo waa lagu sujuudayaa shaaficiyada agtooda waa mustaxab bay ka tahay sunnaday ka mid tahay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi taafa wuu dawaafay annabiyu nebigu sal lla lay waslam fii xajati alwadaac xajkiisa gootiga calaa baciirin neef geela korkiibuu ku dawaafay yastalimu xaal uu taabanayo gacanta marinayo yastalimu xaaluu ku taabanaya dheh alrukna dhagaxa madow isagoo ku taabanaya bimixjanin ul afgodan ul af qalloocsan leh bakooradoo kale way yuu ku taabanayay ayb muttafaqun calayh maadaama nebigu sal lla lay wasalam uu saarnaa neef geel ah xikmadda keentay inuu fuulana waa u tegi doonnaa neef geeluu saarnaa markuu kacbada dawaafay oo xataa manaasigta badankeedba isagaasuu ku maray neefka geela ah haddee inuu soo dega mooyaane dhagixii ma taaban karo marka umuusan soo degina isagoo saaran neefkii geel ahaa buu halkaa u la laacay ushii buu ku taabtay marka ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan taafa wuu dawaafay rasuululahi sal lay waslam calaa baciirin neef geela korkiibuu ku dawaafay kullamaa aataa mar kastoo uu yimaado cala arukni tiirka korkiisa uu yimaadana tiirku waa dhagax madow ashaara wuu tilmaamayay ilayhi xaggiisa bishayin shay buu ku fiiqayey shaygaasoo biyadihi gacantiisa ku jira waa ushii godnayd waa wa kabbara waana takbiirsanayey shaygaasuu ku fiiqayay oo ku taabanayey allahu akbarna wuu dhahayay rawah axmed baa wariyey walbukhaari xadiidkaasi wuxuu kordhiyey marka dhagaxa madow la taabanayo in ay sunno tahay sidoo kale in la takbiirsado oo allahu akbar la yidhaahdo mar kastoo soo wareegto oo taabanaysaba allahu akbar hadday taabashadu kuu suuro weyda xataa markastood ag marayso ood muxuu ahaay gacanta taagaysaba allahu akbar baad leedahay intaas way suganta cabdilaahi bni cumar wuxuu ku daray oo isaga ka sugan bismillaahi buu ka hormarin jiray bismillaahi allahu akbar ayb kullu dalika marka waa iska mashruuc wa can tufayl waxaa laga warinaya caamir bni waailata qaala wuxuu ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay waslam oo yatuufu wareegaya bilbeyti kacbada ku wareegaya oo wayastalimu taabanaya alxajara dhagaxana bimixjanin ul afgodanoo bokooradoo kale ah oo macahu la jirankiisa ahi wa yuqabilu oo dhunkanaya haddana almixjana usha dhunkanaya usha afka godanee uu ku taabtay dhagaxa madow isla iyada hadana dhunkanayaan arkay rawahu muslim baa wariyey wa abu daawuud bnu maaja ayb in shaygii aad ku taabatay kacbada hadday gacantaada tahayna aad dhunkan haday ul iyo wax kale tahayna iyadana aad dhunkan ayaa wuxuu yahay madhab اljumhuur ayb haddii ay suuroobi weydana saan sheegnay weeye oo ay dantu kugu kalifto inaad jaanis u weyda aad ku taabato oo markaa intaad kor ka marto uun aad gacanta u taagaysa uun markaasi gacan dhunkasho ma laha waatan soo sheegay intaad gacanta taagtood bismillahi allahu akbar dhaadad ka soconaysa ayb wa can cumara radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lla alay qaala wuxuu yidhi lahu isaga wuxuu ku yidhi yaa cumaru cumarow innaka adigu rajulu nin baa tahay qawiyun oo xoog badan ah, nin xoog badan baa tahay laa tusaaxim ha cidhiidhiyin oo ha ku cidhiidhyamin cala alxajari dhagaxa korkiisa cidhiidhi ha ku gelin ah, yacni dadka iyo adigu haiscidhiidhiyin oo dadka ha ku cidhiidhiy oo fa tu'diya markaa aad dhibto addaciifa midka tabarta daran ayb in wajadta haddaad hesho dhagixii madoobaa khalwatan meel cidlaa haddaad ka hesho fastalimhu taabo wa ilaa haddii kalena fastaqbilhu ku jeedso xaggiisa u jeedso oo wahallil laa ilaaha ila allahu dheh wakabbir takbiirso laa ilaaha illa allahu allahu akbar saasay noqonaysaa tahliilka yani halliiltu rawaa waxaa wariyey xadiidkaana axmedu axmed baa wariyey waa xadiid isagana yani waxaa saxiixinaya alimaamu tirmidi ibnu khusayma ibni xibbaan xaakim iyo dahabi sidoo kaleeto waxaa taxsiininaya sheekh shaaib ilarnaauud isaguna wuu taxsiininaya sheekh albani iyo mxuu ahaaye waa xadii marka saxiixa weeyo wuxuuna tilmaamayaa dhagaxa madow in la taabtaayi laazima ah in aad ul ku taabato ama gacantaadu gaadho ama aad dhunkata laazim ah sax haddaad jaanis ka hesho ood bannaan ka hesho samee hadduu kuu suroobi waayo soo maa dadka ha ku dhibin adiguna haisdhibin dadkana ha dhibin waxaa laga yaabaa dad badanoo tabar daranoo aan garabkaagaba iyo muruqaagaba xamili karayn inaad cagta mariso bal hadda wayba ka daran tahay xilliganoo inaad sabab u noqoto dad muslima inay dhintaan baa dhici karta oo meeshaad ajir doonaysay hadhiig islaamba la soo noqoto sooma waxaad ku hordaysa muxuu yahay waa shay sunna ah waxa aad gelaysana waa adiyatu muslimin oo xaaraam ah aladiina yuduna almu'miniina waalmu'minaati bihayri ma ktasabuu soomaayn faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina marka waa dembi weyn ruux mumina in la dhibo marka inaad adoo sunno raadinaya aad dembi weyn gashahay waa jahli iyo aqoon darro waa waa jahli aqoontarro waay marka yacni ha isku dhibin ha isku dhibin ayib meelaha hadda lagu rafaadee waxay kamid tahay dad qaar badan ay ku dhintaanba ayay ka mid tahay caamada dee la kari maayo qaar baaba iska jidbaysanba wayba iska marqaansan yihiinba khaasatan qolyo eeshiyada ka yimaado iyagu muxuu ahaayey malaha ayba mar hal marba jaanisku u suuroobaba marka dhagaxan kacbada iyo maradeeda iyo dhagax iska badaaba marada marada muxuu ahay kacbada hadday heli karaan way jaran lahaayeen way goosan lahayen oo dhagaxa hadday heli lahaayeen qaar bay la tegi lahaayeen yani waxa weeye waa dad cajiib ah jahligu hadduu muxuu ahaay wixii kuu kala saari waayo dhibkeeda leedahay marka layskuma dhibo allahuma ma aqaano haddoo kale cumro uun xilliyada bilaha ee aan cumrada lagu badnayn inaad jaanis noocaasa ka heli mooye laakiin sida qaalibka hadda ma helaysa inaad taabato masle sahlan maaha allahuma inaad wax dhibto ama lagu dhiba mooyaane sidoo kale cabdillahi bni cabbaas sanad xasana waxaa kaga sugan faakihii baa soo saaray fii akhbaari maka sanad xasana waxaa kaga sugan inuu dhihi jiray laa tu'di walaa tu'da dadka ha dhibin adigana yaan lagu dhibin ah, meesha iyadaa adiguna ha dhiboonin dadkana ha dhibin bannaanka ka buu dhihi jiray haddayba kuu suroobi sidaana waxaa qaba xadiisku ku tusayo oo haddii ay adkaato in bannaanka laga marayo korkaas laga ishaaraya ah waa madhabuljumhuur culimmada badankood baa sidaa qaba ayb marka shareecadu taysiir iyo fududayn iyo rafculxaraj bay ku salaysan tahay sideedaba axkaamteedu dhib maah waajibaadka qaarkood baa markay adkaato waxoogaa cidhiidhi ka dhaco baa la bedelaya oo wax badan rukhas la gelinaya sunanka iyaga iska bedda waa meesha fiqiga u baahano marba sunnadu sunnadii inaad samayso marbay xaaraan noqoneen bal waajibaadka qaarkood baa mar inaad samayso xaaladaha qaarkood xaaraan isu beddelaya waxaa ka dhalanaya darteed marbaa waajibaadkii marbaa laga yaabaa xaaraantii qaarkeed inay isu beddesho waajib bay isu beddesho saas way yani yacni waa waa meelaha muqaaranaadka fiqigahoo lmaqaasid baa la yidhaahdaa baab muxuu ahaay fuxuululculamaa ee galaan waa marka mar walba daahirkeeda meehe taxadar badan bay u baahantah baabu istilaami rukni lyamaaniyi rukniga yamaaniga ah baab u yahay maca arukni alswadi dhagaxa madow lala taabto duuna alaakhirayni labada kale maya labada kale maya aakharayn duuna alaakharayn rukni yamaaniga waxaa la yidhaahdaa dhagaxa madow midka ka xiga dhanka bidixda waa kaan xali soo tilmaanayo kacbadu waa afar afar rukni waa afar tiir waa afarta tiir dhagaxa madow iyo midka bidixda ka xiga markaad dhagaxa ku sii jeedo labadaa waxaa laysku yidhaahdaa yamaaniyeyn baa laysku yidhaahdaa dhanka yamaneed bay soo xigaan labada kale ee iyaga ka soo horjeedkooda ah ee qowlada yarta xijru ismaaciil la yidhaahdo ay ku dhex taallo labadaana waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn baa la yidhaahdaa oo waxay u jeedaan dhanka shaam marka waa afartaa tiir waa afarta tiir marka dhagaxa madow kan ka xiga dhanka bidixda ka xiga waxaa la yidhaahdaa alruknu lyamaani baa la yidhahdaa alruknu lyamaani baa la dhahaa labadoodana waxaa laysku dhahaa yamaaniyeyn baa laysku dhahaa laakiin kani magac gooniyuu sii yeelanayaayo xajarulswad baa la dhahaa ama alruknu baa la ilaaqi labadooda markii laysku daro yamaaniyeyn baa la dhihi laakiin kan dhagaxa madow mooye ka kale wuxuu si gooniya loo dhihi marka lagu magacaabayo alruknu alyamaani baa la dhihi marka kaa isagaabaa laga wadaa istilaamu rukni alyamaani tiirkaa isagaa taabashadiisa maca arukni alswad dhagaxa madow lala taabto ayb duuna alaaakharayni labada kale maya oo labadee ah labada shaamiyeenka labadan yani dhanka shaam xiga iyaga la taaban maayo waala iska agmari can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi ina masxa rukna alyamaani tiirka yamaaniga ah taabashadiisa waalrukni alswadi iyo tiirka madow taabashadiisu yaxudu waxay hoobiyaan alkhataayaa dembiyada xatan hoobin ah, dunuubta ayay hoobiyaanoo sida caleenta u daadiyaan rawaxa wariyey axmed waannasaa'i sheekhalbaani wuxuu leeyahay tirmidii baa taxsiiniyey sidoo kale waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo dahabi sheekhalbaanina sidoo kale isagana u saxiixinaya xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista tilmaamaysa fadliga ay leeyihiin labada tiira yamaaniyeenka taabashadooda oo labaduba taabashadoodu waxay keenaan dembidhaaf wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi lam ara ma arkin buuhi annabiya nabiga sal ly slam oo yamasu taabanaya min al alarkaani tiirarka afarta xaggooda ila alyamaaniyeyni labada dhanka yamaneeda mooyaane kuwa kale asagoo taabanaya ma arkin buuhi rawa ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye ayb saxiixaynka waxaa ku yimid min xadiii ibni cumar sabab ama cillada labadan yamaaniyeenkana loo taabanayo labadan shaamiyeynka ana aan loo taabanayn ibnu cumar baa wuxuu leeyahay labadan yamaaniyeenka ah waxay ku fadhiyaan asaaskii nebi ibraahim labadan shaamiyeynka ah asaaskii nebi ibraahim kuma fadhiyaanoo way ka sokeeyaan wa ficlan waa saasoo waa u tegi doonaayey quraysh markii kacbada dhisaysay ayaa waxaa u gaari weyday nafaqadii kharashkii baa u gaari waaya markaasay kacbadii qaar ka mida ka soo durkeen ilaa taqriiban lix ilaa toddoba dhudhun oo xijiru ismaaciil ka mid ah ayaa kacbada ka maqan oo iska bannaan hadda oo qowladda gudaheeda ku jira marka labadan dhanka shaam xigaayey meesha ay ku fadhiyaan waa kacbada dhexdeedii waay ee meeshii ay ku fadhin lahaayeene kacbada dhammaadkeediya ma ah sidaa daraaddeed buu leeyay ibnu cumar labadan waxaa loo taabanayaa asaaskii nebi ibraahim bay ku fadhiyaan labadanse kuma fadhiyaan cabdulaahi ibnu zubayr ayaa markuu qabsaday kacbada markii uu khaliifka markuu intuu khaliifka ka ahaa muddo aan badnayn buu hayay yacni xarameynka iyo khaliifka ah mas-uulka ah xilligaa isaga abuu ah xadiiskii nebiga sal lay sl isagoo ku camalfalaya buu gacbada jabiyey gacbada wuu dumiyey kadibna wuxuu dib ugu dhisay asaaskii nebi ibraahim oo qaybtan ay qurayshi ka tagtay buu ku daray asaaskaa markuu ku istaajiyey kadibna cabdulahi bnu ubayr bisanadin saxiix sida kaga sugan cabdulahi bnu zubayr afartaba wuu taaban jiray markaa afartaba wuu taaban jiray lanna labadan asaaskii nebi ibraahim buu dib ugu celiyey xadiis nebi baana sidaa ah saan u tegi doonno saas daraaddeed markuu meeshoodii ku celiyey wuu taaban jiray meeshaasay marka muran ka imaanaysaa haddii asaaskii labada xataa labada asaaskoodii lagu celiyo ma la taaban mise la taaban maayo haddii la fiiriyo tacliilka cabdilaahi bni cumar in la taabtay noqon laakiin qolyaha waxay leeyihiin waa uun ijtihaad cabdulaahi bni cumar iyo ibnu zubayre ma aha nebiga sal lay waslam intuu ku gaabsaday baa lagu gaabsanaya waana madhabuljumhuur sidaas ayb wuxuu yidhi marka rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya mooye laakiin lahu waxaa u sugnaaday macnaahu xadiidka mid la macnoa min riwaayat ibni cabaas ibni cabaas riwaayadiisa ayb yani jamaacadu ibni cumar bay ka wariyeen laakiin mid la mida buu isagu tirmidi ibni cabaas ka wariyey an ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam kaana wuxua laa yadacu midaan ka tegin an yastalima inuu taabto gacanta mariyo alxajara dhagaxa madow waalrukna iyo tiirka alyamaaniya ee yeman xaggeeda xiga fii kulli tawaafihi wareegiisa dhammaantii wareeg kasta markuu wareegayo labadaba waa taaban jir rawahu axmed baa wariyay abu daawuud yani waxa weeye waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leey waa xasan sheekh shucayb alarnaawudna waa qawi marka waa sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa in labadaba in la taabto ay sunno waana sidaasi waa madhab ljumhuur wa can ibni cabaasin radi taala tacala canhuma qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada laakiin rugniga yamaaniga ah, waxay ku kala duwan yihin rugniga yamaaniga ah ee xajarul aswadka aan ahayna kan kale ah hadii ay kuu suroobi weydo taabashadiisa gacan u taagi maysa markaad ku beegan tahay gacan taagi mayside bannaankaa waad iska soconaysa yacnii labada kaluu la mid noqonaya hadday taabashadu suuroobi weydo oo wuxuu kaga gedisan yahay midka madoobi ka madow haddaad taaban kari weydo waad ishaarioo gacantaad u taagi soo kan laakiin gacan u taagi maysa haddayba taabashadiisu kuu suuroobi weydo saasuu kaga gedisan yahay ayb wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wuxuu uhi wuxuu ahaa rasululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada alrukna alyamaniya tiirka yamaniga wuu dhunkan jiray wayadacu wuxuuna dhigi jiray khadahu dhabankiisa calayhi korkiisa dhabankuuna saari jiray rawahu daara qutin baa wariyey ma sugno sanadkiisa waa daciif cabdulaahi bn muslim ibnu hurmus nin layidhahdaa ku jira oo daciif ah ayib ma sugna dhabanka in la saaro culimmada qaar ka mid a qaba xadiidkan daciifkaabay cuskanayaan in la dhunkado iyo in dhabanka la saaro laakiin saxiixaynka xadiista hore ku soo marnay keliya rukniga yamaaniga taabasho unbaa soo aroortay taabashaa soo aroortay laakiin in dhaban la saarana ma sugna oo xadiiskani ma sugna wa kadalika in la dhunkadana ma sugna sujuuda iyo dhunkashadu waxay khaas ku tahay dhagaxa madow laakiin ruknulyamaanigu wuxuu la wadaagaa uun taabashada hadday suurowdo hadday suuroobi weydana iyadoo dhanba meeshay ka baxaysaaba xadiidkani marka daara qutni waa xadiid daciifa oo ma sugna wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu sal lla alay waslam idaa goortii istalama uu taabanaya alrukna alyamaaniya qabbalahu waa dhunkan jiray rawahu lbukhaari baa wariyay fii taariikhihi isaguna waa daciif sanadkiisu wasawaabu waxa weeye axaadiidta sixaaxa ku sida ku sugan oo saxiixaynkii qorkood qayrkood ku yimid in rukni yamaaniga taabasho waxaan ahayn ma laha taabashadan baa soo aroortay laakiin dhunkasha ma imaanin in dhabanka la saarana ma soo aroorin xadiisteedu waa daciif oo ma sugno baabu aa'ifi buu baabu yahay kii dawaafaya oo yajcaluu yeelaya albeyta kacbada can yasaarihi dhankiisa bidix yeelaya oo wayakhruju baxaya fii awaafihi dawaafkiisa dhexdiisa baxaya can ilxijri qawladda ka baxaya waa laba masalo kacbada markaad dawaafayso kacbada waa inaad iska xijiso dhanka bidixda oo aad markaad dhagaxa madow ka bilowdo waa inaad saa u socoto oo kacbadii ay kaa xigsato dhanka bidix saa u soo wareegto wa waxaa la diidan yahay intaad dhagaxa madow taabato inaad kacbada midigta iska xijiso ood wareegaaga xagga aad ka dhigto cagsi saa u soo wareegto taasaa la diiday kacbadii oo bidix la layska mariyo waa kow midda labaad weeye qowlada yarta ah xijri ismaaciil xijriga la yidhaahdo xijri ismaaciil bay dhahaan qowlada yarta ah ee labada tiir ee yamaan shaamiyeynka u dhaxaysa waa meel yaroo kor u soo yara dhisan iyada iyo kacbadana meel yaroo lamaraa u dhaxaysa oo laga dhex duso oo dhismuhu ka go'an yahay marka maadaama aan soo sheegnay dhismahaas yarkay wareegsani intiisa badan wax yar mooye inuu kacbadii ka mid yahay waa inaad marka kor ka marto haddaad meesha yartee dhisan aad ka dhex dusto maadan dawaafin kacbadii bal waad dhex martay soo ma waad dhex martay maadan dawaafin laanna dawaafka maxaa la yidhahda soo inaad kor ka wada marto maa haddii lagu yidhahdo war masaajidka ku wareeg oo aad dhexdiisa intaad marto sabanka uga baxdo miyaad ku wareegta kumaadan <laughs> wareegin waad dhex marto waad ka dhex dusay marka kaasoo kale aad la mid noqonaysaa wuxuu ka wadaa marka wa wayakhruju fii tawaafihi can ilxijri waa inaad qowladan yartee dhismahan yarkee gaaban aad kor ka marto ood ka baxda wa ee aadan dhexdiisa marin ayb can jaabirin radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku lamaa goortii qadiima uu soo galay makata maka ataa wuxuu yimid alxajara dhagixii buu u yimid oo fastalamahu wuu taabto oo gacantuu mariyey uma kadibna mashaa waa socday calaa yamiinihi dhankiisa midig ayb fa ramala wuu rucleeyey alaaan saddex wa mashaa wuu socday uma mashaa fa ramala alaaan wa mashaa arbacan afarna waa socday rawahu muslim baa wariy wanasaai ayb marka dhagaxa madow in laga bilaabo bacda istilaamihi ayaa yani ila dawaaf halkaasuu ka bilowdaa yani dawaafka sidiisaba markaad aad taabata dhagaxa madow socodka markaa kuu bilowday baa dawaaf bilowgiisaa maalan kaba soo qaad haddaad kacbada dhagaxa madowba aadan kaga soo hagaagina dhinacyaha kale aad kaga soo hagaagto intaad ka soo gaadhaysa dhagaxa madow wareeggaa aad samaysay waxba kama jiro kuma xisaabsana dawaafkii kuma xisaabsana dawaaf wuxuu kow dhahayaa markaad dhagaxa madow taabato markaasaad kow ka leedahay saas man ayb maya hmm? maya maya maqaamu ibraahim ma ah ibraahim xijr ismaaciil baa xijr ismaaciil baa kor laga maraya xijr ismaaciil waxa weeye iyo maqaamu ibrahim waa kala duwanta ibraahim hadda horta ma jiro meeshan maqaamu ibraahim loo yaqaano ee hadda dadku laga yaaba inay u fahmaan waa dhalada ay ku dhex jirto yacni waxa weeyaan raadka lugtu ku dhex jiro kaa isaga ah ama xagga kacbada ka mar ama kor ka mar macno weyn ma samaynayo leanna wax weeyaan asalkiisu dhagaxaasi waa dhagaxii nebi ibraahim ku istaagay wey markay kacbadu kor u yara kacday si uu dhagaxa yani wax isu dul saarsaaro ismaaciilna waa u dhidhiibahayey ibraahimna waa ku istaagay ilaahay amarkii waa astaan iyo calaamad cajo badane lugtii nebi ibraahim baa dhagixii ku samaysatay sida raadko kale sidii adoo rays ku istaagoo kale lugtiio sideediyaa ku taalla marka dhagaxaas weyn ee lugtu ku taallo asalkiisu kacbaduu ku dheganaa oo de meeshii uu ku istaagay buu yaallay marka cumar ibnu khadaab baa wakhtigiisii si uusan dadka wareegaya u cidhiidhin iyo intuu durkeeyey buu xaggaa u durkeeyo meeshaa geeyey kaa marka maqaamu ibraahim maaha maqaamu ibraahim waa meeshuu kaasi yaaliya wixii ka sii dambeeyey maqaamu ibraahim dhulkaasa la ee kaa kama hadlayna waxaan ka hadlayna leeyahay ayaan la dhex marin waa xijriga ee maaha maqaamka maaha xijriga waa dhismaha yarkaee bayna yani labada tiira shaamiyeenka udhexeeya ayb culimmada yani jumhuurtooda waxay qabaan badankood baa waxay qabaan hadduusan ruuxu kacbada markuu wareegaya dhanka bidixda uusan iska marinin oo uu cagsi u dawaafo dawaafkiisu waa baail bay leeyihi dhagaxii markaad taabatay baabad agga usoo wareegtayba markaasaad saa u wareegtay kacbadiina midigtaad iska maraysa waxba kama jiray leeyihin dawaafkiisu saasay u badan yihin an caiشha radi alahu tacala canha qaalad waxay tihi sa'altu nabiya nabigaa weydiiyey sal lay waslam can ilxijri xijriga ayaan weydiiyey xijri iyo xajar xijri iyo xajar xijriga waa qowlada yartee labada tiiree shaamiyeenka dhexdooda ka dhisanee gaaban waay meeshaasaa xijri la yidhaahda xajar haddii la yidhaahdana abwaabtan markaan marayno waa dhagaxa madow waay marka xijri iyo xajarayb nabigaan weydiiyey buuhi can alxijri qowladda yartee dhisan baan weydiiyey aminalbeyti ma kacbaduu ka mid yahay huwa isagu xijrigaasi ma kacbaduu ka tirsan yahay qaala nebigu wuxuu uhi nacam haa qultu waxaan idhi famaa lahum maxaa u sugnaaday oo lam yudkhiluuhu aynan u gelinin filbeyti kacbada dhexeeda maxayna u gelinin maxaa u diiday inay kacbada dhex geliyaan oo bannaanka u dhigeen hadduu kacbada ka tirsan yahay yay ka wadaa quraysh waa quraysh ila nebiga sal lay slam markaa uu joogo nool yahay dhismaha markaa jira waa dhismihii quraysheed waay dhismaha kacbadu marka ay dhisantaha waa dhismihii quraysh ay dhistay waay ayb qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam inna qawmaki caaishay tolka oo quraysh uu ka wado qasarat way gaabatay bihim iyaga waxaa la gaabatay annafaqatu kharashkii nafaqadii xoolihii kacbada ay ku dhisayeen baa la gaabtay oo ku fillaan waayey qaalad waxay tidhi famaa sha'nu baabihi saas daraaddeed nafaqadaas sida rawaadkan ay tilmaamayaan cinda alasraqi wahayrihi yacni nafaqada waa yacni nafaqadii xalaasha markay kacbada dhisayeen baa waxay isu dardaarmeen wax xoolo xalaala ah waxaan ahay inaan kacbada gelinin wixii xaaraamoo dhan halaga fogeey waa gaalo laakiin weli wabaa waxbaa ku yara laabanoo diintii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo waxbaa u laaban waxbay weli haystaan marka wixii waxay yidhaahdeen naag muxuu ahaaye jidhkeeda ka ganacsata xoolo ay xoolaheeda yaan la gelinin oo xoolo ribayaan la gelinin oo xoolo la soo dhacay yaan la gelinin oo wax xalaala un hala raadiyo xalaashii ay heleenoo dhan markay isu keeneen bay meeshaa dhaafin weyday marka ah, halkaasay kaga go'day qaarad waxay tidhi famaa sha'nu baabihi iriddiisa xaalkeedu muxuu yahay baydka iriddiisa xaalkeedu muxuu yahay murtafican xaaluu yahay mid kor u qaadan iridda laga galaayo kor bay u qaadan tahay maxaa xaalkiisu yahay taqriiban waa sida hadday u dhisan tahay wax uun malanaya mitr wax miya yay dhulka iyo albaabku ka kacsan yahay inaad jaranjaro iyo wax uun u qaadato mooyaane iskama fuuli karti marka maxaa irideeda kor loogu qaaday bay weydiisa qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly slam facala dalika arrinkaa waxaa sameeyey qawmuki tolkaabaa saa yeelay ah, oo maxay u yeeleen liyudkhiluu inay geliyaan kacbada man u cidday doonaan wayamnacuu inay u diidaan man u cidday doonaan meesha inay gacanta ku hayaan oo maamulaan oo iyagu ninkay doonaanna uu galo ninkay dooninna uusan gelin ayay ugu talagaleen oo iridda kor ugu qaateen ilaan hadday dhulka la simaan waa layskaga dareeri soo maha marka saasay inay dadka ku maamulaan bay ugu talagaleen riwaayada muslim waxay leedahay u muslim ziyaadiyey fa kaana arajulu ida araada an yadkhulaha yadacuunahu liyartaqiya xata ida kaada an yadkhula dafacuuhu fasaqata ah, yani muslim baa ku dara wuxuu leeyahay ninkuu markuu rabo inuu galo waa ninaan iyaga ahayn way u daynayaan markuu fuulo oo is yidhaahda gal bay intay soo qabtaan bay ka soo ridayaan hadda mar dambiyaad ku noqon ma hadii lagu soo tuuro marka saasay u yeeleenoo dadka inay muxuu ahaay ay ku taxakumaan oo ay kontaroolaan bay ugu talagaleen walowlaa ana qawmakii buu nabi ur sallla lay waslam caaishoy haddii tolka xadiiu cahdin wakhtigoodu kuwo ay uu dhow yahay haddaysan ahaan lahayn biljaahiliyati gaalnimo iyo jaahiliyo inuu wakhtigoodu ku dhow yahay haddayna jiri lahayn oo wakhti dhownay gaalnimadii iyo jahligii iyo ka yimaadeen oynan muxuu ahaayey aan haddayna taasi jiri lahayn hee oo fa akhaafa aanan baqaynin an tunkira inay inkirto quluubuhum qulubtoodu inkirto oo qulubtoodu ka booddo oo meeshaa fidna ka dhalato haddayna taasi jiri lahayn he ha la nadartuba halkaa ku jirta oo riwaayadoo muslim baa ku dira waa jawaabtii way macnaha jawaabtii lowda waay lowlaada jawaabteedii waay la nadartu waxaan fiirin lahaa waay an udkhila inaan geliyo alxijra qowladda inaan geliyo filbeyti kacbada inaan dhex geliyo taasaan fiirin lahaa wa an ulsiqa inaan dhajiyo baabahu iridiisana ardi dhulka inaan ku dhajiyo oo noosu dhigo taasaan fiirin lahaa laakiin tolka waa qurayshe way cusub yihiinoo jaahiliyay ku cusub yihiin mar dhoway soo islaameen saasay mar dhoway soo islaameen oo dee odayaashooda iyo raggoodii hoggaanka ahaa in badanoo ka mida sanadkii sideedaad bayba soo islaameen markii maka laga qabsaday bayba soo islaameenba marka waa iska cusub yihin ah, waxaan ka baqayaa quluubtoodu inay inkirto ama quluubtoodu inay diddo oo didmadu xaggey ka imaanaysaa kacbadan uu nebigu duminahayo oo uu dhismo cusub ku samaynayo buu wuxuu ka yaabay inay meeshaa kacdoon ka dhasho is yidhaahdaan maxamed isagaa wax isla raba ama fidnad shaydaanku qaab kale u waswaasiyo oo meeshaa qaar badani ay fidnoobaan haddaanan taa ka baqaynin waan dumin lahaa qawaaciddii nebi ibraahim baan ku dhisi lahaayo inta ay ka tageen baan ku dari lahaa irideedana hoos baan udhigi lahaa si ninkii rawa uu galo ayb laakiin fidnadaa darteed baan isaga dayn bu nab sl sbadinaan ka baqay sidaasuu nebigu kaga tegey sal lay slm kacbadu iyadoo sideedii ah oon sidii nebi ibraahim qawaaciddii waxaan u jeedaa qawaaciddii ay qurayshi ku dhistay iyadoo ku dhisan buu nebigu kaga dhintay sal lay slm laakiin uu tamaniyey uu isyidhi ka tegey farriintaa ah haddayna baqdintaasi jiri lahayn dib baan u dumin lahaa u dhisi laha khulafaa uraashidiin mayna taabanin abubakar ma taabanin cumar ma taabanin cumaan ma taabanin cali ma taabanin xataa mucaawiya intuu ahaa boqorka muslimiinta ama hoggaanka ma taabanin xilli dambe oo xoogaa khilaaf dhacay oo cabdulaahi bnu zubayr marka uu saan soo sheegnayba uu labada xaram asagu markaa ka talinayo khaliifka ah ayuu markaasi nebiga taladiisii intuu qaatay uu kacbada dumiyey wuxuu ku istaajiyey asaaskii nebi ibraahim intii ka dhimanaydna wuu ku daray albaabkiina hoos buu u dhigay irid kaloo nebigu yidhi waa ka bixinayaa dad sooy uga sii baxaanna wuu ka bixiyey sifaatkii nebigu sal alla wasalam uu sheegay buu ku dhisay ayadoo sidaasa ayaa markaa nimankii reer bani umaya waa kuwii kusoo duulay duulo xajaaj ciidan u wato waa kii kusoo duulay oo cabdulaahi bnu zubayr radi allahu tacala canhu kacbada lagu dilay isagoo xaram ku jiraa la dilay waa xajaaj baa dilay xajaaj markuu xaramkii qabsaday iyo cabdilmelik ibnu marwaan buu farriin u faray oo wuxuu ku yidhi dhulkiina waa qabtay ninkiina intuu dhulka haystay buu kacbadii saa u dhisay maxaan ku sameeyaa wuxuu yidhi ina zubayr taldiiqaadkiisa iyo wasakhdiisa waxba ku fali mayne kacbada dumiyo meesheedii ku celi buui dib ugu celiyey waa meeshii quraysh cabdullahi ibnu masiro wixii uu sameeyoo dhan buu dib u burburiy waxaa la yidhahdaa cabdimalik marwaan mar dambe oo loo sheegay inuu nebigu sal lla lay waslam sidii ibnu zubayr sameeyey inay nebiga ka sugnaatay wuu qoomamayn jiray baa la yidhahdaa wallahu aclam adiga cabdullahi ibnu zubayr tiisi saasay ku dhammaatay meeshii quraysh bay ku soo noqotay oo xajaaj iyo wakhtigiisii dhisay kadib ilaa iyo hadda siday baaqiga ku tahay waa dhismahaas gacan ka dambaysaoo taabatay ma jirto haddii uun waxoogaa dayactir ay u baahato oo meel loo yara baqoo la yara mooyaane siday u dhisan tahay weli waa sidii wa xilligii alimaamu maalik caleyh raxmatullah oo taqriiban qarnigii labaad ah ayaa khulafadii wakhtigaa joogtay baa waxay kala tashadeen imaam maalik maadaama uu yacni xaramka madaniga sheekhiisa ahaa in kacbada ay dumiyaan oo asaaskii nabi ibraahim ay dib ugu celiyaan haaruun miyuu haruunshiidunamale imaamu maalik caleyh raxmatullah wuxuu ku yidhi kacbada ha taabanin sideeda isaga daa maxaa yeelay haddaad taabatood adugu dhisto waxay noqoni wax nin kastoo boqor kastoo yimaada nin kastoo madaxoo yimaada uu ku ciyaaray noqoni saas daraaddeed saddan lilbaab sideeda u dah sidii bay hadda ku joogtaa marka masaladu marka sidaas ayb waa laga baqi marka ay dawladu hadda timaada yani waxa wey ma taaban karto xataa dowladda sacuudiga hadda hadday isku daydo kacdoon baa ka dhalan oo caalamulislaami meeshaasaa la wada fiirsanhayaayo nimankan waxoogaaga yaa laga yaabaa in la yidhahdo waxbay isku qaas yeeli rabaan marka wixii intaba dhib ka dhalanaya sidaa laysaga daynaa dhib maleh wa fii riwaayatin waxaa ku sugan qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa uxibu kuwa tu jecel an adkhula inaan galo ayaan jeclaan jiray albeyta kacbada usalii xaalan ku tukanayo fiihi dhexdiisa beytka dhexdiisa fa ahada markaasuu qabtay rasuululahi sal lay slam biyadii gacantayduu i qabtay fa adhalanii wuxuu i geliyey bay tihi alxijra qowladda yartaa buu idhexgeliyey fa qaala lii markaasu wuxuu igu yidhi sallii tuko haddaad beytka dhexdiisa ku tukan rabto sallii tuko fi lxijri meeshan qowladdaa ku tuko in aradti haddaad doonto hadaad rabtay dukhuulalbeyti kacbada gelitaankeeda haddaad kacbada gudaheeda inaad ku tukato rabto halkanba ku tuka buuhi maxaa fa innamaa huwa xijrigu qicatun waa gabal oo min albeyti kacbada ka mida walaakina qawmaki laakiin qowmkaaga xijrigoo dhan maahas cala asaxiix riwaayaadka sugan siday tilmaamayaan xijriga oo dhan kacbada kama tirsanee lix dhudhun ilaa toddoba inta u dhaxaysa intaasaa kacbada ka tirsan in yar oo aad u yaroo xijriga ka mid a kacbada bannaanku ka yahay oo xuduuddii kacbada kuma jiro in yar riwaayaadka mucdamkoodaa sidaa tilmaamaya fainamaa huwa qicatu min albeyt walaakina qowmakii tolkaabaa istaqsaruu way ka gaabteen oo nafaqadii iyo qarashkiibaa ka gaabtay oo u suurtagelin waayey xiina goortii banow ay dhiseen alkacbata fa akhrajuuhu xijrigii markaasay saareen min albeyti waxay ka saareen kacbadii rawa alhamsatu baa warisay ila bna maaja wasaxaxahu tirmidiyu tirmidi waa saxiixa wa fiihi sidoo kale xadiidka waxaa saxiixinaya sheekh albaani sheekh shucayb larnaawud sidoo kale laakiin wuxuu leeyahay xadiidka qaybtiisa dhahaysa sallii fi lxijri in aradti dukhuula albeyt fainamaa huwa qicatun min albeyt jumladaa iyada ah ma aha sinad daciifay ku timid laakiin xasan liqayrihi bay noqon kartaa buu leeyahy xadiidka intiisa kalena waa saxiix adiga jumlatan waa uu yahay iska dhe haba kala tawar darnaadee haba kala xoog badnaadaan dhihi laha macnaha ayb xadiiskaasi wuxuu sheekhu yidhi marka wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ihbaatu tanafuli sunnaysi oo la sugo filkacbati kacbada dhexeeda lagu sunnaysto kacbada sideedaba gudaheeda ma lagu sunnaysan karaa waynu soo marnay axaadiisteeda inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhexdeeda galay oo ku sunnaystay xijriga dhexdiisa oo caaisho uu ku tuka yidhina kacbada dhexdeeda iyadoo ku tukanaysa waay marka in gudaheeda lagu sunnaysan karo ayay daliilu tahay buu leey xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ku tusaysa in ruuxa tasarufka uu samaynayo waxa ka dhalan doona uu horta qiimeeyo intuusan tasarufka ku kicin waana masalada loo yaqaano ma'aalaat alafcaal walaqwaal tasarufaadkaaga waxa ka dhalanaya haddaynan kuu qiyaasnayn leanna waxa weeye ficilka waxa ka dhalanaya marka la fiiriyo mar buu xaaraan noqon mar mustaxab buu noqon mar waajib buu noqon mar isagoo waajib ahaa buu xaaraan noqon karaa waxa ka dhalanaya daraadii oo wuxuu ku socdaa ala asaas aayaddii qur-aankaydii rabbi tabaaraka wa tacaala muxuu ahay walaa tasubbu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bihayri cilmi haddii asnaamtan iyo waxaan ilaahay ka sokow la caabudayo wax ka sheegoodiiyo caydoodu ay ka dhalanayso inay iyaguna ilaaha weyn caayaan hacaayn in la caayo wax laga sheego waa waajib sharci ah laanna waa asnaam alla ka sogow la caabudayo laakiin hadday ka dhalanayso mafsada inay ilaahay caayayaan taasaa ka weyn marka marka mafsado weyn lama keeno adigoo muxuu ahaayey tu yar laguma bedelo mid weyn masaladaasi marka waxa weye asal bay leedahay o axaadiis fara badan bay leedahayo munaafiqiinta iyo nebigu siduu ula dhaqmay baa ka mid a ah. munaafiqiinta iyo dhaqankii ula dhaqmay waa isagana baabkaasuu ku imaanaya xadiis fara badan ba waana qaacida sharciga markaas baabu ahaarati ahaaradii buu baabu yahay wasitrati iyo asturkii liawaafi oo awaafka u sugnaaday tanina waxa weeye mar eh. waa u jeesan karta mar haddaad kacbada dhex taagan tahay gudaheeda dhankaad doontaad u jeesan karta leanna adoo gudaheeda ku jiro kale ka dhiganta maadaamaad gudaheeda ku jirto nebigu dhanku u jeesaday dhinacyada kale midaad doon u jeesan karta ha xijiriga in la yidhaahdo maadaama aad taagan tahay kacbadii dhex taagan tahay derbigeedii kuma jeedid in la dhihi ma aqaano laakiin asal ahaan kacbada gudaheeda hadaad ku jirto dhinacaad doontaad u jeesan karta ha waa ku fahmay a waa sax kacbada gudaheeda un baan garanaya dhin xil doona loo jeesan karo laakiin xijiriga markii la dhex taaganya meel loo jeesan doono garan maayo marka tanina waxa weeye dahaarada markaad dawaafayso kacbada markaad dawaafayso shardi miyay dahaaradu u tahay inaad weyse qabto ma shardi ba mise adoon weyse qabin baad dawaafi karta haddiise adigoo dawaafaya ay weysadu kaa burto dawaafkaagii ma burayaa wa masalada labaadi wax weeyaan adoo qaawan haddaad dawaafto dawaafkaagu ma asaxaya labadaa masale fii xadiii abi bakrin sidiiq xadiidka abu bakr sidiiq waxaa ku sugan can inabiy sal lay slam nebigu uu ka warinaya qaala nebigu inuu yidhi laa yaduufu ma dawaafayo bilbeyti kacbada curyaanun mid qaawan yani waa nafyi bimacna nahyi waay yuusan dawaafin waay ayib xadiidkaasi waxaa loo deliishanayaa in uusan ruux qaawan kacbada dawaafi karin saan horey buu soo sheegnayna jaahiliyadii carabta bay ahaan jirtay caadaadkooday ka mid ahayd laa yatuufuu bilbeyti curyaanun waxbuu idinku daraya maxaa ka horreeya laa yaxuju bacda alcaami mushrik xadiidku waa dheeraa oo dhowr jumluu ka kooban yahay asalkiis oo waxa weeyaan naf aan muuminad ahayn inaysan jannada gelaynin inuusan sanadkan kadib gaal soo xajiyeynin in ruux qaawan uusan dawaafaynin yani jumal noocaasoo ah laakiin aniga wuxuu ii sheegay uun jumlada haddaan akhriyey way soo kartaa ta kalena xadiiska qaybihiisii marka caado waxay ahayd saan horeyba soo sheegnay quraysh baa dajisay dhaqamo fara badanoo waxay lahaayeen aan asal lahayn oo iyagu ay dejisteen dadka korka imaadka ahee aafaaqiyiinta la yidhaahdo yaa waxay u dejiyeen ruuxu dawaafkiisa ugu horreeya markuu kacbada imaado ama beytka yimaado in uusan dharkiisa ku dawaafin dhar ayagu ay siiyeen basaa lagu dawaafi karaa waa sheeko iyaga ay yimaadeen ilan moogtahay nin walba meeshuu joogo waxoogaa in looga yara dambeeyo isagu u yara taliyo dadka kontarooluu rabaa marka dharka naga ku dawaafo warka annagu muxuu qabaa ma iska dhiga waad ku dambaabteen bay leeyihin naga qaata dhar aad ku dawaaftaan haddii ay iyagu dharka u diidaan kiisa wuxuu ku dawaafay markaa muxuu ahay uu watay laakiin waxay ku qasbayaan haddii kii aad la timid ku dawaafto kaanaga aad ka tagto markaad dawaafka saa isaga baxdaba waa inaad dharkaa meesha kaga tagto maadaama aad ku dawaaftay dharkaagii aad ku dawaaftay fur meesha kaga tag oo dee laba calal baaba la qabaabe labadiiba haddaad dhigto maxaad ku tegi meesha dhar badan lama haystee saas daraaddeed baa waxay samayn jireen si kale yeelaan markay waayeen intay dharka dhigtaan bay iyagoo qaawan dawaafi jireen rag iyo dumarba kii mara la siiyana hel kii mara waayana marihiisa intuu dhigtuu dawaafi jiray isagoo mudhiyo gacan marka taasaa laga hadlay caadadaa marka jaahiliga ah ee qurayshi samaysay buu nebigu burinayaa sal alay waslam markuu leeyahay laa yatuufu bilbeyti curyaan warkaasi war jira maha in cawrada la asturo marka la dawaafayo shartina ay u tahay dawaafkas asixidiisa waa madhab ljumhuur oo wuxuu leeyihiin ruuxii isagoo qaawan dawaafa dawaafkiisu ma asaxayo wa can caaisha taala anha tacala canha ana awala shayin shaygii ugu horreeyey oo bada'a uu ku bilaabay bihi isaga annabiyu nebigu uu ku bilaabay sal lay waslam xiina goortii qadima uu soo galay magaalada yani uu yimid mxuu ahaa beytka yimid annahu isagu tawada'a inuu weysaystay bay ahayd uma kadibna daafa wuu dawaafay bilbeyti kacbadu dawaafay muttafaqun calayhima labada xadiisba waa muttafaq yani wuxuu kutusayaa nebigu sal lay wasalam intuusan kacbada dawaafin waa weyse qaatay ayb an caiشha radi allahu tacala canhuma can اnebi sl lay sl nebiga waxay ka warin qaala nebigu inuu yidhi alxaa'idu haweenta caadada qabtaaye taqdii way gudanaysaa almanaasika acmaasha kullahaa dhammaanteed bay gudan ila awaafa dawaafka mooye ayib yacnii intay caadada qabto kacbada ma dawaafi karto leanna daahir ma ah soo ma laakiin acmaasha kaleo dhan bay samayn kartaa oo maxaa ka mid a wa huwa daliilin wa huwa xadiidkani daliilun wuxuu daliil u yahay calaa jawaazi sacyi sacyiga safiya marwo dhexdoodaa inuu bannaan yahay maca alxadai isagoo xadas qaba ruux xadaskaasi ama kii weynaaye qabayska waajibinaya noqdo ama kii yaraaye weysada waajibinaya noqdo sacyiga inayna sharti u ahayn dahaaradu yuu daliil u yahay laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa taqdi almanaasika kullaha ila awaaf marka sacyigu kullahaadaasuu galaya way dawaafi kartaa say ku imaan kartaa maalan waxay ku imaan kartaa inay sacyiga hormariso oo dawaafkaba ka hormariso oo culimmada qaar baa qaba in sacyiga la hormari karo oo tartiibkuusan laasimahayn ama ma ahee markay dawaafkii samaysay oy dawaafkii ka baxday oy sacyigii gashay ayaaba caadadii ku dhacday maxay samaynayn marka sacyigeeday samaysani laanna dawaafka unbay shardi u ahaydee dawaafkii way soo dhammaysay sacyiga iyadoo caado qabtay mari marka saas way manaa saasuu daliil wey waan caaisha radi allahu tacala anha canhuma annaha iyadu qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca rasuulillahi sal ly waslam rasuulka la jirankiisa ayaan baxnay laa nadkura anagoon sheegayna ila alxaja xaj mooye xataa ji'naa ilaa aanu nimid sarifa meesha la yidhaha fatamihtu waan caadooday bay tii xaydkii dhigii cadaa igu dhacay fadakhala calaya waxaa ii soo galay rasuululahi sal lay slam rasuulkaa ii soo galay wa ana abkii anoo ooyaya faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm maa maxaa kuu sugnaaday lacallaki nafisti ma dhici kartaa inaad caadootay ina caadadii kugu dhacday faqaalad waxay tihi nacam ha caadadii baa gu dhacday qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hada kani shayun shay weeye oo katabahu allahu alla uu qoray caza wajal calaa banaati aadam aadam caruur gabdhihiisa gabdhihii aadan uu dhalay korkooda uu ku laasimiyey waay ee ifcalii samee maa yafcalu lxaaju xaajigu wuxuu sameeyo oo dhan samee hayra laakiin anlaa tatuufii inaadan dawaafin bilbeyti kacbada inaadan dawaafin hayra anlaa tatuufii inaadanse dawaafin bilbeyti kacbada xataa tadhurii ilaa aad daahir noqotay ilaa aad daahir noqoto aad muxuu ahaaye qabaysato weliba sida riwayad kale tilmaamaysa muttafaqun calayh dhiiggu kaa go'o qabaysina weliba aad ku darto walimuslim waxaa u sugnaaday fii riwaayatin faqdii qalleegudabu nabig ur sal lay waslam maa yaqdii waxa uu guto alxaaju xaajigu wuxuu guto xaajiga waxaa la waa ruuxa acmaasha xajka ku dhex jira laakiin ruuxa acmaashii xajka soo dhammaystoo gurigiisa yimid xaaji lama dhaho war soomaali way warkaas ya xaaji hebel waaba jagaa laga dhigay soomaalidu jagooyinkay ku dartay sheekh iyo macallin iyo aw iyo xaaji iyo xajigu marka waa jago-jagooyinka ka mid waagii hore yaraan jir waagii xajka tegitaankiisa dadku ay yaraayeen baa magacaasi baxay laakiin hadda de ilmihii shan jirkaabaa soo xajiyeyso in xaaji la dhahmo ama laga wada daayo maa mise raggii horey u qaatay baa loo daynaa inta dambe intuu sahlan adaa laga daayo aduu si la yidhaahdaba in ruuxa isagoo xajkii ka soo baxay xaaji la dhaho curfi sharciga maaha urfiga sharciga waa intuu acmaasha xaj ku dhex jiro unbaa xaaji la dhihi saas man ayb faqdi maa yaqdi lxaaju hayra anlaa tatuufii laakiin ma aad tawaafaysid wey bilbeyti kacbada xataa takhtasilii ilaa aad qabaysato ayb axaadiistaa waxaa loo deliishaday tawaafku inuusan ruuxa ka asaxaynin isagoon daahir ahayn dahaaradaasoo laba ah xadaska weyn inaad daahir ka tahay qabayska waajibiya xadaska yarna inaad daahir ka taho weysada waajibi inaad weyse qabto haddaadan weyse qabin dawaafkaagu ma asaxayo sidaana waxaa qaba saxaabada qaar ka mida ah iyo taabiciinta a'imadana waxaa maray imaamu maalik shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu thawr a'immadaasaa marayoo leh dawaafku ma asaxayo dahaaro la'aan jumhuurtaasi sidaa ay wax u deliishanayaan horta waxaa kala gedisan eh, xaydka haweenta xaydada inaysan dawaafi karin way isla ogolyahin allahuma haddii dadkay la socotayna ka tegayaan joogidna ayna u fududayn duruufahan hadda jira oo kale ayaa a'immada qaarkood xaalad noocaas oo kalea ah daruuray ka dhigayaanoo ibnu taymiya iyo culimada sunnada rag badan hadda jooga uu ka mid yahay sheekh ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin iyo waxay leeyihiin way tawaafi waana daruuro ibnulqayim baa ka mida ah, oo baxi fiican ka qoray marka xaalad noocaasoo kale mooyaane laakiin caadi ahaan haweenta xaa'idada way isla ogolyihiin xadadka weynna waa ku dhowyahay oo qabayska waa jibinaya sida janaabadoo kale laakiin waxa dooda adag ka jirta waa weysada waxay u deliishanayaan jumhuurtu marka xataa weysadu inaysan dawaafku asaxayni weyse la'aan xadiidkaas nebigu inuu weysaystay oo ficilka ah waxay ku xoojinayaan ficilkaasi wuxuu bayaan u yahay nebiga hadalkiisu uu yidhi khuduu cannii manaasikakum iga qaata acmaasha xajkiinna marka amarkaas ayaa ficilkiisoo dhan lagu fasirayaa wuxuu sameeyoo dhan waajib buu noqonayaa haddaan qariino loo helin ku tusaysa inuu mustaxab iyo sunno masaladaasi marka masaladoodeedu saalan tahay ma aha bayna alculamaa in ixtiyaad la qaatoo muxuu ahaayey la dahaaro qaataa fiican baabu dikri llahi ilaahay xusidiisuu baab yahay fi dawaafi dawaafka dhexdiisa haddii he hmm. haddii adigoo dawaafka ku dhex jira uu kaa buro waysadu kaa jabto waxay ku xidhan tahay maxaad ku qanacsantahay maxayse culimmadu kuusoo sheegeen haddaad ku qanacsan tahay inay dawaafku uusan weyse la'aan asaxaynin waa inaad ka baxdo soo weysaysato haddiise laakiin aad ra'yiga kale ku qanacsan waad wadanaysa marka masale khilaafkaasi iyo sidii adiga kolba aad qanaacadaadu tahay iyo sidii kuu xoog badan iyo culimmadu say kuu sheegaan bay ku xidhan tahay macnaha baabu dikr illaahi alla xusidiisu baabu yahay fi awaafi dawaafka dhexdiisa can cabdillahi bni saa'ib qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal lay slam rasuulkaan maqlay oo yaquulu leh bayna alrukni alyamaaniyi waalxajari rukniga yamaaniga iyo dhagaxa madow dhexdooda isagoo leh rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar isagoo ducadaa akhrinaya labada rukni ee yamaaniyeenka inta u dhaxaysa markuu marayay rawahu axmed baa wariy abu daawuud wa qaala wuxuuna yidhi abu daawuud bayna aruknayni ayb xadiidkaas waa xadiid sugan waxaa saxiixinaya ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay kadalika ibnu jawruud sheekh albanina wuxuu leeyay waa xadiid wuxuuna tilmaamayaa marka labada yamaaniyeynka dhexdooda la marayo in ay ducadaasi mashruuc tahay rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana ayb waana halka duco ama halka dikri ee soo arooray dawaafka meel ka mida ku soo arooray waa ee asxay markii isaga laga tago wax duca ah ama dikri kaloo khaasa oo dawaafka ku soo aroorayoo sugani ma jiro haddaad doonto qur-aan akhri haddaad doonto ducayso haddaad doonto subxaan allahi laa muxuu ah dikriga wad muxuu ahay wax alla wixii uun ilaahay raalli gelinaya waa kuu furanya wax khaasa ma jiro saa markaan idhaahno waxaa meesha ka baxaya kutubtii aan xalay mise habeen hore idiin sheegay yaryarka ahay caamadu wateen oo qaar badani ay leeyihiin wareegga koowaad ee dawaafka waxa akhri wareegga labaadna taas akhri wareegga saddexaadna ilaa uu wareegga toddobaad mid walba wax gooniyuu u sameeyey waxaasi wax nebi maxamed ka sugan maaha wadaadahun baa ku ijtihaaday taxdiidaadka noocaasana wax lagu ijtihaadi kara maaha waa wax shaarican in laga hela ayta nebiga iyo saxaabadiisii haddaan laga haynin adiga yaa dadka u deji ku yidhi mashaaric baa tahay marka warkaas war jira maaha waa furan tahay masaladaas labadaa tiir dhexdooda marka la marayo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana ducataasaa soo artay ducadaas markaad ku aadan tahay dhagaxa madowna waa kaan soo sheegnay bismillahi allahu akbar laa ilah hadaad kurtan dhimale ayib wixii intaa ka soo hadhay wax gooniya ma jiro an abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiy sal lay sl nabiga wuxuu ka warin qaala inuu yidhi wukila waxaa loo xil saaray bihi dhagaxa yamaaniga ah yacnii wuxuu ka wadaa alrukna alyamaaniya buu ka wadaa waxaa loo xil saaray malakan toddobaatan malag baa loo xil saaray rukniga yamaaniga faman qaala ruuxii yidhahda marka allahuma inii as'aluka alla waxaan ku weydiisanayaa alcafwa cafin waalcaafiyata iyo caafiyad fi dunya wlaakhirati adduun iyo aakhira dhexdoodaba rabbanaa aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar qaaluu waxay dhahayaan toddobaatankaa malagi aamiin bay dhahayaan allow ka aqbal ayib ibnu maajah baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif ma sugna cilladiisuna waa nin la yidhaahdo xumayd ibni abi suwayd oo majhuula ku jira saas daraaddeed baa alimaam ibni cadi wuxuu yidhi axaadiiuhu hayru maxfuuda axaadiistiisu wax xifdisan maaha marka waa daciifo ma sugna wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquulu leh man daafa ruuxii dawaafa bilbeyti kacbada sabcan toddoba oo walam yatakalam aan hadlin ila bisubxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah hadalkaa mooye wax kale isagoon ku hadlin muxtasiban isagoo weliba ilaahay ajir kaga raba ah? muxtasiban idinma qorayo muxiyad way dambaysaa ah, muxtasiban muxiyad baa markaa iu qoran muxtasiban asagoo ajir ku raadinaya arrintaa iyadoo ilaahay dartii ula qastaya muxiyad waa la tirayaa canhu xaggiisa cashru sayi'aatin toban dembi baa laga tiraya wa kutibad waa loo qorayaa lahu isaga cashru xasanaatin toban xasanana waa loo qorayaa wa rufica waa loo koryeelayaa bihaa iyada sababteed cashru darajaatin toban darajana waa loo koryeelaya rawaahumaa waxaa wariyay labadan xadiisba kan hor kan iyo kaka horreeyaba ibnu maajah baa wariyay kanina kii horeyo isagu hal sanad bay ku wada yimaadeen hal siyaaq bayna ku wada yimaadeen sheekhaa kala gooyey laakiin isla sanad weeyo ciladii kii hore ku jirta inbaa ku jirta oo xumayd ibnu suwayd baa ku jira waana daciif ma sugna ayb an caaishaa radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi inamaa jucila waa uun la yeelay adawaafu dawaafkii bilbeyti kacbada lagu wareegahaye lagu dawaafayay wa bisafa walmarwati labadaa buurood dhexdooda la dawaafayey wa ramyuljimaari iyo yani meelaha jimaarta tuurashadooda intaasoo dhan waxa uun loo yeelay liiqaamati dikr illah ilaahay dikrigiisa istaajintiisa oogidiisa oogiddiisa korahay korhay yacni kacbada dawaafkeeda iyo jamaraadka tuurashadooda iyo safiya marwo dhexdooda la socdo intaasoo dhan ujeeddada laga leeya waxa weeyaan liiqaamati dikri illaah ilaahay xuskiisaoo la yani waxa wey la toosiyo la hagaajiya tacala korhay rawa axmed baa wariyey abu daawuud watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim dahabina waa ku waafaqay waase daciif xadiidka saan tilmaami doono wa lafduhu tirmidi lafdigiisu waxa weeye inamaa jucila waa uun la yeelay ramyuljimaari jamaraadka tuurashadooda wasacyu bayna alsafa walmarwa labadaa buurood dhexdoodoo la socdo waxaa uun loo yeelay inamaa jucila waa uun la yeelo maxaa loo yeelay liiqaamati dikri illaahi baa loo yeelay tacala ku rahay xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif oo isaguna ma sugno cubaydullaahi ibni abi ziyaad nin jira cubaydulaahi ah, bn abi ziyaadin alqadaax baa la dhahaa dacfi baa ku jira sanadka xadiidkana wuu idiraabay oo isbaraambar baa ku dhacay oo mar wuxuu wariyay xadiidka isagoo marfuuca marna isagoo mawquufa sheekh albaanina wuxuu leeyahay sida ay hiqaadu wariyeen waa inuu xadiidku mawquuf yahay waxaa kaleeto uu leeyahay in lafdigaasi uu shaad yahay sidoo kaleeto waxa yani wax weeyaan waxaa tilmaamaya isagana bayhaqi adiga almuhim waxa weeyaan xadiidku ma sugna laakiin guud ahaan acmaasha iyo manaasigta xajka iyo cumrada ruuxa wax xadidan umbaa laga hadlayaa wax xadidan oo la dhihi karo waxaasa soo arooray baa laga hadlaya ilaan wixii xadidan meeshii lagu xadidayba yuu ku xadidnaanaya laakiin si guud inay u furan tahay ruux wixii dikri ah iyo wixii qur-aan akhrisa ah iyo wixii duca ah wax gooniyuun adiga ha isku dhajin laakiin guud ahaan wixii aad akhrisanaysoo dhan baa kuu furan wax gooniyo xadidanna ma jirto maqsuudku kaa isagaaba oo waxa la diidanya waxa weeye taxdiidaadka khaaska laleeyahy meeleebla waxaa aqri meeleebla waxaa aqri taasaan sal lahayn macna hada wabillahi towfiiq wsal allahuma w sllam ala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm